aan ku soo jirnay kitaabkii alarbacuun annisaa-iya wuxuu nooga bilaabanayaa xadiidka sideedeeya baabu takhsiisi nnisaa'i dumarka in loo gaar yeelo baabkiisii bibaabin albaab albaabkoo filmasjidi masjidka dhexdiisa ahaaday baabu takhsiisi nnisaa'i haadaa kanu baabu takhsiisi nnisaa'i dumarka in loo gaar yeelo baabkii ka hadlaayay weeye bibaabin albaab in loo gaar yeelo albaabkaasoo filmasjidi masjidka dhexdiisa ahaaday xadiidkan wuxuu ka hadlayaa masaajidka ragga iyo dumarka labadaba inay ku cibaadaystaan weeye marka markay ku cibaadaysanayaan waa in albaab u gaaray ka soo galaan dumarku kana baxaan loo yeelo raggana albaabo kale intaasna waxaa loogu dadaalayaa ragga iyo dumarka inaysan isdhex gelin markay baxayaan iyo markay soo galayaan masaajidka haadaakanu baabu takhsiisi nisaa'i dumarka in loo gaar yeelo baabkii ka hadlaayay bi bibaabin albaab in loo gaar yeelo albaabkoo filmasjidi masjidka dhexdiisa ahaaday can naaficin naafic wuu ka wariyey can ibni cumara qaala cabdullaahi ibni cumar inuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam low taraknaa haddaan uga tegi lahayn haada albaaba albaabkan linnisaa'i dumarka qaala naafica wuxuu yidhi falam yadkul kama gelin minhu albaabkaas ibnu cumara cabdullaahi ibni cumar xataa maata ilaa uu dhintay ilaa uu dhintay albaabkaas kama gelin xasanun aadahkanu xadiidun xasanu waa xadiis xasan ah akhrajahu abu daawuuda abu daawuud ayaana soo saaray xadiidka xasanna waaba ka xoog badan yahoo waaba saxiixba xadiidku waa kasii darajo sarreeyaaba xadiidkan uu tusayaho caddaynayaa markii hore masjidka nabiga sala allahu calayhi wasalam albaabo badanu lahaa albaabadaas unbay rag iyo dumarkuba ka soo geli jireen mana kala lahayn markii dambe nabiga sala allahu calayhi wasalam muslimiinta wuxuu ugu yeedhay oo u sheegay in dumarka loo gaar yeelo albaab oo ay kasoo galaan si markay baxayaan iyo markay masjidka soo gelayaan aan ragga iyo dumarku isku dhex qaadin oo iskugu darmin sidaas ayayna muslimiintu yeeleen can naafic naafic wuxuu ka wariye can ibni cumara cabdullaahi bni cumar ibn lkhadaab qaala cabdullaahi bni cumar inuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam low taragnaa haddaan uga tegi lahayn haadalbaaba albaabkan linnisaai dumarka oo aan u day lahayn ha ka soo galeenoo ha ka baxeene marka sidaa cabdullaahi bni cumar sunnada nabiga u ilaali jiray oo ugu dadaali jiray cajaa'ibteeda fiiri naafic waa ardaygii cabdullaahi bni cumar qaala naafic wuxuu yidhi falam yadkul kama uusan soo gelin minhu albaabkaas ibnu cumar cabdullaahi bni cumar xataa maata ilaa uu dhintay albaabkaas marka dumarka nabigu u gaar yeelay mararka gobol dumarkiiyo masaajidka ku tukanaya iyaga soo gelaya ka baxaya laakiin salaadaha gobol ka mida waxaa dhici jiray inaan dumarba masjidka imaan xataa waktigaas aan dumarku imaanayn oo masjidkaas wax ka soo gala aan la arag albaabkaas cabdullahi ibn cumar ma ka geli jirin albaabkaas nabiga mar ma yidhaah loo daayo dumarka khalaas weligiis ilaa uu dhintay maalina kama gelin xataa haddaan wax dumaru masaajidka dhan joogin taas waxay ku tusayda marka qaabka uu u ilaalinayey oo ugu dadaarayey sunnada nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam cabdullahi ibn cumar ibn alkhadaab xadiidka marka wuxuu daliil u yaho tusayaa ragga iyo dumarka inaysan isdhex gelin ee ay kala soocnaadaan ragga iyo dumarka ajnabiga kale ah inaysan isdhex gelin ee ay kala socnaadaan sidaas ayna ayayna ahlulcilmigu u caddeeyeen alimaam alcalaamatu abuayib moxamed shamsulxaq sharaxa oo abu dawuudka uu xadiidkan markuu sharxayo wuxuu yidhi waxaa nabigu sidaas u yeelay lianlaa takhtalita annisaa'u birijaali inaan dumarku ragga ku darsamin fi dukhuuli waalkhuruuji min almasjidi marka masjidka lasoo galaa iyo marka laga baxaa inaysan isku darmin markaasuu yihi walxadiidu fiihi daliilu ana nisaa laa yakhtalidna fi lmasaajidi maca rijaali bal yactazilna fi jaanibi lmasjidi wa yusaliina hunaaka biliqtidaai maca alimaami xadiidkan wuxuu daliil u yahay oo tusaa dumarku inaysan ragga dhex gelayn masaajida ee ay ragga ka fogaanayaan dhinac masjidka uga tukanayaan halkaasna imaamka kaga dayanayaan axaadiis badanaana sidaas tusayda in marka xataa ay wada tukanayaano masaajidda iyo ciidaha iyo aysan isdhexgelin ragga iyo dumarka waxaa ka mid a ah xadiidka abu hurayra uu wariyey imaam muslim saxiixiisa uu ku soo saaray nabigeena suban sala allahu calayhi wasalam oo uu yidhi khayru sufuufi rijaali awaluhaa wa sharuhaa aakhiruhaa wakhayru sufuufi nisaa'i aakhiruhaa wa sharuhaa awaluha nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixulmuslimka ku sugan ragga salaada markay tukanayaan sufuuftooda waxa u khayr badan kan ugu horeeya kuwaa safafka hore ah khayr badan waxaana u shar badan ragga sufuuftooda kan ugu dambeeya dumarkana waa cagsi nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam dumarka masaajidda markay ku tukanayaan waxaana safafkooda u qayr badan safka ugu dambeeya bal u fiirsada islaamku sidau u kala xageeyey rag iyo dumarka markay masaajidka ku wada tukanayaan ragga iyo dumarka dumarka safkooda waxaa u qayr badan kan ugu dambeeya waxaana ugu shar badan kan ugu soo horeeya nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam imaam nawowi raximahullah wuxuu yidhi ama sufuufu nisaa falmuraadu bilxadiidi sufuufu nisaai lawaati yusaliina maca arijaal وأmا إdا صلyna متمyزاaت لا mع الرiجاaل فhuna kالرiجاaل khayر صفوفihina أwlha وشhaرha آakhiرha صفوuftan laga hadlayo ee laleeyahay ragga safkooda waxaa u khayr badan safka ugu horeeya waxaana u shar badan kan ugu dambeeya dumarkana sufuuftooda waxaa u khayr badan safka ugu dambeeya waxaana u shar badan kan ugu horeeya waa markay meel ku wada tukanayaan maxaa marka ka dhigay safka ragga kan ugu horreeya inuu qayr badan yahay maxaa ka dhigay safka ugu dambeeya inuu shar badan yahay safka ugu dambeeya waxaa sharta ka dhigay dumarku xiga ilaa dumarka gadaal ku tuka jiray dumarkaa gadaal ku tukan jiray imaam nawowi wuxuu yihi raximahullah wa inamaa fu wa inamaa fudila aakhiru sufuufi nnisaai alxaadiraati maca arijaali libucdihina can mukhaaladati rijaali waxaa loo fadilay dumarka safka ugu dambeeya markay rag la joogaan waxay ka fog yihiin rag inay ku darsamaan raggaasay ka fog yihiin fogaantaasa ilaahay kayrka iyo thawaabka iyo ajarka ku siinaya safka ugu horeeyana wuxuu la qayr yaraaday waxay u dhow yihiin raggii safka ugu horeeya wuxuu kayrkiisi ajarkiisu la yaraa la yaraaday waxay u dhow yihiin raggii raggii u dhow yihiin kuwa ugu dambeeyana raggiyay ka fog yihiin inay ku dhex darmaanay ka fog yihiin wa ru'yatin inay arkaanay ka fog yihiin wa qalbi bihim qalbigoodu inuu raggaas ku tacalluqo oo uu qalbigoodu ku fakeray ka fog yihiin ilaa waxa weeyaan hadday u dhowaadaan safka hore safkii ragga ugu dambeeyay ku xigaan xijaabna uma dhexeeyo khalaas way arkayaan dhaqdhaqaaqoodiiyay arkayaan qalbigoodiiyaa ku fakeraya hadalkoodiiyay maqlayaan sidaas darteeda ragga safka ugu horeeya u qayr badnaaday ila dumarkiiu ka fog yahay kan ugu dambeeya u shar badnaaday ila dumarkiiu ku dhow yahay sidaasaa nabi maxamed u kala xadeeyey sala allahu calay wasalam sidaas ayaa nebi maxamed u kala xadeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh xataa salaada markay tukadaan dumarku marka salaada laga baxo horay ka tegi jireen horay ka bixi jireen umu salama waxay weriday xadiidka bukhaariga saxiixiisa ku sugan kitaabu ladaan raqamka siddeed boqol lixdan iyo lix umu salama waa sawjadii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waxay tidhi ana nisaa fii cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam kuna idaa sallamna min almaktuubati qumna wa habata rasuulullah sala allahu calayhi wasalam waman sallaa min alrijaali maa shaa allah dumarka markay waqtigii nabiga la tukadaan nabiga assalaamu calaykum markay salaanta ka yidhahdaan horay ka istaagi jireen waa tegi jireen guryahooday aadi jireen nabigana wuu joogi jiray ma dhaqaaqi jirin ragga nabiga la tukadana ma dhaqaaqi jirin maxaa la rabaa haddii isku mar la baxo dariiqaa layskula darmaya dariiqaa layskula darmaya inaan dariiqii layskula darmin ayaa la doonaya sidaas weeyaan marka sidaasay diinka ilaahay uu arrinta u kala saaray sidaasaa diinka allou cadi arrintaas sidaas maxaa loo yeelay saasay ahlucilmigu caddeeyeen xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi xadiidkan waxaa ku sugan karaahatu wa karaahatu mukhaaladati rijaali linnisaa ragga iyo dumarku inay isku darmaan fi duruqaati wadooyinka fadlan can buyuut iska daa in guri la iskula soo shubo oy hal qol iyo hal fasal iskula jiraan ama hal hal gaari ay kuraaska iskula fadhiisaan iska daa taas xataa dariiqa inaysan iskula darmin ayaa sidaas loogu dadaala dariiqa inaysan iskula darmin oo ah xataa dariiqa ay ku kala socnaadaan ayaa sidaas loogu dadaalaya fitantaa laga fogaanaya diinkii islaamku waa noocaas sidaas weeyaan haddii masaajidii lagu kala soocay dariiqii lagu kala soocay bal ka waran maantana dhaqanka caalamka islaamka ka jira dumar badan iyo rag badanaa gawaarida isla fuula markaasay laba kursiyo isku dhegan fadhiistaan markaasay xataa jirkoodu saaraya iska daa isku dhawaanshe fasalada iskoolaadka gobol ka mid a aan islaamiga lagu ilaalin oon axkaamta islaamka lagu ilaalin gabdhe iyo wiilala isla fadhiya kuraasay isla fadhiyaan qaaraa fusuusha iskula jira jaamacadaha noocaasoo kale gabadaa ah intaasoo masaa'ib meeqaa ka dhaanta marka ah, islaamku xuduuddii uu sidaas u kala saaray ayaa qor layskula shubay fasalaa layskula shubay lix saac ay is ag fadhiyaan iskoolkii lix saac ayay wiilkii iyo gabadhii is ag fadhiyaan jaamacaddiiyay lix saac ama ka badan is ag fadhiyaan baabuurkii ay isla saaran yihiin meeqa de waa la arkay fasaadka ka dhashay waxa weyn carruurtii iskoolaadkooda dhiganaysay fasaadka ka dhashay maanta qof kasta oo diin iyo dareen leh ayaa dareemaya boqolaal gabdhood ee gabdho loo haystay inay eber noqdeen oo gabadhnimoodu baabacday oo diintoodii halaagsantay marka waa arrin halaag ah waa arrin fasaad ah waa arrin khasaare ah hataa waxbarashada xagga tacliimtana baaba ku ah maxaa yeelay gabadhan wiilay fasal la fadhida maasaakay markay soo baxay bay usoo labisay wiilkan inay xoogaa iska ilaalido oo wiilkan macnaha waa aysan uusan arag qurux daradeeda xumadeeda asagay u labisan inay xoogaa iska bareejaydanba inta fasalkii lagu jirana asagiyay fiirin asna waa fiirin ilaahay weynaana waa kala xarimay inay isfiiriyaan ilahay weynaana wuu kala xarimay oo raggii muminiinta ilah waa la hadlay waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ragga muminiinta indhahooda ha laabeen farjiyaalkooda ha xifdiyeen gabdhihii ilaahay wuu la hadlay waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna gabdhaha muslimaadka indhahooda ha laabeen ragga ajnabiga ayay fiirin farjiyaalkooda ha xifdiyeen dadkii sidaas ilaah u kala xadeeyey ah qol iskula shubay markaasay lix saac is ag fadhiyaan imise isfiirinayaan marka marka musiibo iyo shar oo dhan halkaas ayay ka imaanaydaa waa xuduuddaale marka laga tilaabeen can naafic can ibni cumara qaala cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam low taragnaa haddaan uga tegi lahayn oo u day lahayn haadalbaaba albaabkan linisaai dumarka qaala naafica wuxuu yidhi oo ardaygii cabdullahi ibni cumar xadiidka ka wariyey ah falam yadkhul kama gelin minhu albaabkaas ibnu cumar xataa maata ilaa uu dhintay kama gelin ilaalin uu xuduudda ilaahay ilaalinayo oo sunnadaas nabiga ilaalinayo xasanun hada xadiiun xasan waa xadiis xasana yuri akhrajahu abdawuuda ayaa soo saaray xadiidka